بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أجمعين أما بعد cashirkan waa kii toddobaad ee ka mid ah kitaab الradd calى اljahmiya lidaaribi raxmat اllahi tacaala calayh waxaynu ku soo jiray adiladii istiwaaء اllahi subxaanaه wa tacaala calى carshi baynu ku soo jiray ijmaacu اlawaliina wاlaakhiriin ayuu soo waday imaamka uu ka soo hadlayay iyo daliilkii daruuriga ama fitrigaah uu hoosgeliyay imaamku oo uu ku yidhi axad walba markuu ilaahay baryahayo xagga saruu ka baryaa addoommuhuna waxaa ku duuban baahi ay rabbi u qabaan rabbigoodu xagga sare jira saa darteed muslimiintuna markay tukanayaan subxaana rabbiy alaclaa bay yidhaahdaan laa tara axadan yaquulu rabbiy alasfala intaasuu sheekhu markii inoo soo sheegay daruurada ayada ee jirta ambiyaduna ay ka warrami jireen oy ummadaha u sheegi jireen mid yeeloo diintooda qaatay iyo mid macaanidoo diidaba ayuu xataa laqad calima fircawnu fii kufrihi wa cutuwihi cala allah ana allaha caza wajalla fowqa asamaa'i faqaal taasaa inoo dambaysa ahlucilmigu markay masaladan fitriga marhayaan waxay sheegaan qiso dhex martay abujacfar alhamadani iyo eh, juwayni imaam alxaramayn aljuwayni iyo abujacfar alhamadani nin xaafidoo raawi ah xaggana zaahidoo caabid ah ayuu ahaa marka isagoo naysaabuur jooga juwayni oo masjid ka khudbaynhaya oo ku haya kaana اllaahu walaa carsha walaa makaan wahwa lam yazal kama kaana qabla اcarshi واlأmkira iyo abu jacfar aabdani wuuu i dacnaa min alcarshi واlأmkina waxoo dhan iska jooji aayadaha qur-aanka jooji axaadiida jooji kaana اllaahu walaa makaan meesha doonta la wuxuu idhi baahida aan dareemayno noo fasir weligaa arki maysa buu daaci iyo aabid iyo caarif allah odhanayo ilaahay baryaha yaa rabbi leh ilaa wuxuu dareemayaa baahi daruura qalbigiisa ka soo go'ayso u xawilan cerka iyo jihada sare taa ii fasir buuri haddaan rabbi naga sarraynin maxay caarifiintu iyo cubaaddu iyo ahlulkhayrku markay rabbi baryahayaan ay baahi daruuri ah oysan inkiraynin u dareemahayaan fii qaraarati anfusihim xagga sarna ay u baahan yihiin cabaar buu fororay falam yuxir jawaaba xayarin hamadaaniyu xayarin hamadaani intiinu iska soo degay fanazla can اcarsh iyo mxuu ahaa can mimbari khaasian xasiira waa arrin xaqiiqa ah weta ayada ma jiraa waxaaso dhan waa iska wareer marka qolyahan waa muqayiriin weeye likhalqi اllah walifitr الnaas jahmiyo muctasilo ashaaciro maaturiidiyo waxaasoo dhan arkayso waa ahlulbidac ummadaha lagu salliday inay ka bedelaan sida rabbi subxaanaه wa tacaala u dhigay kullu mawluudin yuuladu cala اlfitra faabawaahu yuhawidaani aw yunasiraani aw yusharikaanihi wa fii riwaaya aw yumajisaanihi inay balaayo kale ku nijaasaysa mooye qalbigaas ilaahay baa abuuray asagaana ku duubay macrifada firiga xataa laqad calima fircawn ilaa uu ogaaday fii kufrihi gaalnimadiisa iyadoo la qabo iyo wa kibirkiisa iyo madaxtaagidiisa calallaahi rabbi ku kibriya alcutuw waa kibirkaiyo duqyaanka xadgudbay wey ee madax tiiriyey calallaahi rabbi uu ku kibray wuxuu ogaa buuhi ogaaday أن الlaha caزa وaجل ilaahay subxaanaه wa taعaalى fowqa الsamaaءi cirka inuu ka sareeyo faqaala wuxuu yidhi qaala ircawn ya hamaan waad garanaysan hadda faqaala wuxuu idhi ya haamaanu wasiirkiisi baas weeye ibni lii sarxan daar ii dhisburo qasri qasri ii dhis dheer oo maxaa jira lacallii waxaa laga yaabaa abluq inaan gaadho alasbaaba wadooyinka cerka lagu fanto ama ilaahay lagu fanto iyo meeluhu joogo waa wuxuu asagu dhigahay alasbaab waa jamcu sabab ahlulcilmiga tafsiirkana dhowr macnay ku sheegaan uruq iyo abwaab iyo manaasil saddexdaa macnay ku sheegaan qolyaha eh, ahlunaqli tafsiirka biriwaaya ablqu lasbaab ay uruqa asamaawaat wadooyinka xula ee dhex cirka inaan gaadhaa laga yaaba kadibna aan soo ogaado cirka waxa ka jira maahe alasbaab waxaa weeye alabwaab lacallii abluqu asbaab ay abwaab asamaawaat albaabada samaawaadka laga galo inaan gaadhaan muddahay aabwaab hunaa wa almanaasil degamada iyo xeraha meelaha laga dego samaawaadka ama malaa'igtu joogto ama allaha uu sheegay muuse uu joogo inaan gaadhaa laga yaaba ayb alasbaab waa jamcu sabab waana kul ma yutawasalu ilى الshay fi اlغة الcarabiya min xabli aw sulami aw طariiqi aw غayri waxbaha kala qaadi asbaab الsamaawaati samaawaadka wadooyinkeeda iyo albaabadeeda oo faطalicu ilaa ilaahi muusa wainii la adunhu kaadiba faطalicu qiraadaasa jumhuurtu akhriyeen muxuu ahaa riwaayatu xafsin can caasim keliya yaanuma inay faalica akhrido susaa ma ahayn faalica amaa riwaayatu abi bakr xataa can caasim jumhuurtu la socdaa raawiga kale ee caasim faalicu marka aan soo soo ilaaleeyo ama aan soo indhaidheeyo ilaa ilaahi muusa muuse ilaahiisii macbuudkiisa wa inii la adunnuhu waxaan u malayn muuse kaadiban inuu been ku sheegihayey sheegidda uu sheegay rabbigii iyo macbuudkii inuu cirka ka sareeyo aggaa jiro ayb marka walaqad calima fircawntaas hadda uun cilmiga ma aha hadduu yaqiin ahaan u rumaysan yahay wa innii la adunnuhu kaadiban muusan dheheen e waxaa weeye khabarkaasaa soo gaadhay fircawn ama nabilaahi muuse ka maqlay si toos ah ama muminu aali fircawn ninkii muminka ah ee waaninaya ee qisaduba ay ku dhex ila waqaala rajulu baa soo socotay ayaddu halkaasaba ku timid marka xogtaa wuu helay inuu og yahay xaqiiqa ahaanoo hawshaa uu fahmay laakiin uu shacabka khaldahayana waa laga yaabaa ila nimanka siyaasiyiinta iyo boqorada duqaaddu iyo cutaaddu nimanka ayaga ah waxa ayagoo og bay dadka khaldaan soo ma ogi way isdanaasici way inkiri way dafiri say caamada gawaan cidlo ah ogu baabi'iyaan sheekhu wuxuu uhi fa fii hadi اlaaya aayaddan waxaa ku jira bayaanun cadayn baa ku jirta bayinun cad iyo wadalaalatun tusaalaa ku jira daahiratun muuqata anna muusa calayhi الsalaaةu wasalaam kaana yadcuu inuu ahaa kaana inuu ahaa yadcuu kii u yeedha fircawn oo ugu yeedhi jira ilaa macrifati اllaahi ilaahay barashadiisa biasmaa'ihi wa sifaatihi afilaahi shakun way ilaahay wujuudkiisa iyo kownuhu khaaliqan uu yahay axad bini aadanoo ka murmay ma jiro waxay ambiyadu ummadda ugu yeedhaan waa laba shay macrifat اllahi biawsaafi اlkamaal ilaahay in lagu garto biawsaafi اlkamaal waa alasmaa aan caqli iyo ijtihaad lagu keeni karin iyo ilaa cibaadat اllahi subxaanaه wa tacala labadaasay ummadda ugu yeedhaan amaa kownu inuu khaaliq yahay ilaahay uunka uu leeyahay boqor yahay subxaan qaadir cidna ilaahay wujuudkiisa qira ihbaat الsaanic wujuud اlkhaaliq abada laba macrifo muktasaba ah cinda ahli اlcilm oo ah macrifaة tawxiidi wa cibaadatihi iyo macrifaةu asmaa'i wa sifaatihi labadaa baabbay ambiyada rususha ummadda baraan ilahayna oogu xidhaan amaa ilaahay wujuudkiisu ibliis ba xataa inkirsan iska daa fircawn iyo kuwo kaleo ka sakaraadsani marka hawl la og yahay waa midda ayada ah ummaddu ambiyadu marka taas yay ugu yeedhahay ilaa macrifat اllahi biawsaafi اlkamaal wa asmaa'ihi اlxusnaa wey fowqa الsamaa'i cirka inuu ka sareey biannahu fowqa الsama cafwan ilaahay inuu ku barto ku ogaada fircoon muxuu ku ogaan biannahu fowqa asama cirka inuu ka sarreeyo fa ajli daalika saa in loogu yeedhay inuu ilaahay garwaaqsadoo garta ka sarreeya makhluuqaadka ayuu amara wuxuu faray bibinaa'i sarxi daartii in la dhisay iyo muxua ah, biyaanadii wa raama wuxuuna doonoo dalbay aliطilaaca ilayhi inuu soo indhaindheeyo ama isha soo mariya ama uu soo arko waa kufrigiisii iyo cinaadkiisii bay tahay wakadaalika waxaa sidaasoo kale sameeyey numruud fircawnu ibraahim ibraahim fircawnkiisii ahaa numruud ibnu kancaan ninkii la odhan jiray shaydaanka ahaa waxaa la sheegaa inuu yahay boqorka u dunida mulkiya awalu melikin ay saltanadiisu iyo boqornimadiisu iyo maamulkiisu dunida oo dhan u hadheeyo inuu ahaabaa la sheegaa numruud ibnu kancaan carab buna ahaa sida la sheego walihi carbeed ee camaaliqada ahaabaa la sheegaa nabiyulahi ibraahim ninka dhibay ee imtixaana ee cadaabay ee naarta ku tuuray ee shaydaankii wey wakadalika numruud fircawnu ibraahim ah itakhada wuxuu samaystay ataabuuta sanduuq iyo wanusuura gorgoruu samaystay hadgeel iyo gorgor buu diyaarsaday waraama asna wuxuu doonaa aliطilaaca inuu ka indhaqaado ila اllahi subxaanaه wa tacaala ilaah inuu soo qaaransado marka uu soo arko lamaa goortii kaana u ahaa yadcuuhu ibraahim ibraahim ugu yeedha numrud ilaa macrifatihi fi اsamaa ilaa ana macrifatahu fi samaa baa ii aniga wax ka badelan cida u qoran tahay miyaa jira sidaa un kulligiin dhib ma lah kale haystay nuskadii bedr bedr maxaa ku dhigan mid ilaa ana macrifatahu ilaahay ogaanshihiisa la ogaado fi الsamaaءi ay fi اlculow ilaahay waxaa lagu ogaanayaa makaan ahaan ictibaari ah markaad aanu ka hadlayno innaga adduunyada hoose inuu cirka ka sareeyo qisadan wadaadka muxaqiqa waxba kama tilmaamin laakiin wuxuu u jeedaa imaamku ma isnaadinini qiso ay ahlulcilmigu sheegaan min ariiqi caliy bn abi aalib ka timaada wa min ariiqi mujaahid ibnu jabr ka timaada iyo cikrima iyadoo dheerna uu sheegay aabaraani fii kitaabi alakhbaar aiwaal uu ku sheegay kutubu tafaasiirna aad ku arkaysa marka la fasiraya aayaddii waqad makaruu makrahum wa cinda allahi makruhum wain kaana makruhum litazuula minhu ljibaal ay ku sheegaan barhkood sida u badan wadaadana aayadda hore suurat racdiba ay ku sheegaan waqad makara aladiina min qablihim failaahi اlmakru jamiica nimanna aayadda naxli ay ku sheegaan muxuu ahaa qad makara اladiina min qablihim faأtى اllahu bunyaanahum min alqawaacid fakhara calayhim الsqfu min fowqihim waataahum اlcadaabu min xayثu laa yashcuruun qisadaas markuu nabiylahi ibraahim numruud ibnu kancaan oo ugu yeedhay ilaahay inuu caabudo shirkiga kufrigana uu iska daayo ilaahayna uu waxido baktigana uu joojiyo khaaliqii adduunka abuurana u sheegay inuu makhluuqaadka ka baxsan yahay wuxuu ihi ka wardoonahayaaye ha diyaariyo asbaab asamaawaati faalica ilaa ilaahi ibraahim ibraahim ba hadda maraynaa ayb ha lay diyaariyo qolyo sababka taasay ka dhigaan culummona waxay ka dhigaan sababka ma ahayna markuu kibray oo adduunka oo dhanba uu meel saaray wuxuu yidhi wixii duni ku noolaa waan ka adkaaday bal waxaan isbilaabaynaa hadda cirka dadka jira waa nin kibraya maogtahay cirkaan ka wardoonahayaa marka wuxuu soo qabtay gorgoro dhowr ah yar yara ayaa loo soo gorgor baalkan galaydhka waaweyn gorgor iyo galaydh way kala duwan yihin lakin idinku galaydh baa taqaanaan marka dadkiinan waxay haad ka arkeen digaag ay u badan tahay galaydhka shiimishimay iyo idinka laaya digaagtaad garanaysaan kaanbaad garanaysa gorgor yar yaraa loo soo ururiyey kadib markaasuu calfiyey markuu calfiye waa weynaaday oo mid walba inta la rabo uu la ekaaday dhowr boqol xabaa ah, ama ka badanba iyo wuxuu idhi hala gaajaysiiyo waa raashinkii baa laga gooyey kadib wuxuu ihi sanduuq weyn hala sameeyo laba ruux qaadi kara hub iyo saanad iyo eh, qaanse iyo fallaadhe iyo hubna aan ku qaadan karra iyo biyo iyo baad sanduuqa dushiisana geed dheeroo birtanoo kale oo dheer hanti laga qotansho dhowr waaxood oo hilib ah laga laadsha buui gorgorkii ama galaydhidii waaweynaa lugahoodii wuxuu ihi sanduuqa aan gelayni ee dadka qaadahaya ha lagu xidho xadhka laga soo qaado gorgor labadiisa lugood xadhig lagu xidho ha lagu xidho sanduuqa afartiisa gees sanduuqa laba nin baa gelaysa isaanadooda hubkooda sanduuqa dushiisana wuxuu ka qotmiyey bandiirad iyo calan dheeroo wada hilib gorgoradii la gaajisay bili afka aan wax saarin dhowrka boqol ahaa waxay arkeen hilib korkooda saaran way kaceen nin walba wuxuu hilibka soo qaado sanduuqii labada nin ku jirta numruud iyo ninkii kale iyo saanadii bay la kaceen maantoo la gorgorada waxay leeyihin hilibka soo qabta say u socdeen daruuraha dhaaf soco hawada ka bax diyaaradahu meeshay tagaan dhaaf intaa maay caydhsanhayaan hilibka inay abtaan gor walbana wuu baahanya wuu duulahayaa lugta waxa kaga xidhan laba nin weeye laba nin hadde an boqol gor la kace maba dareemhayaan sanduuqi laba ruux ku jiraan maxaad ka dareemi gorgor walba wax yar baad uu dareemaya lugtiisa in wax ka lalaado ilaa markii la badaya waxaa qaybsanhaya culayskii waa la qaybsanaya laba albaabbu u sameeyey sanduuqa wuxuu hi albaabka hore fur markay fogaadeen maxaad aragtaa wuxuu ihi kii la socda shaydaanka cirkii weli waa sidiis tabti inooga fogaa inbuu weli u fog yahay wuxuu ihi albaabkii hoose furo fiiri dhulkii dhulkii wuxuu ihi qiiq mooye waxba ma arkaba daruurihii iyo dhulkii iyo cir midna hoosteenna biyo ma arkaabu wuxuu dhan biyo madow isla noqdeen cirkana waa sidiis albaab xidhbura hala socdo maxaad aragtaa haddana maalin kadib saddex maalmood bay duulayeen gorgoradu wadaadda waxay dhheen mee ka badan bay duulayeen socdeen sii socdeen uun markay gaadheen meel aysan duulin hawadu baa soo xidhay gorgor ma duuli karo intaa hawadu meel bay kuu furan tahay inaad dhaqaaqdo diyaaradu xataa meel bayna tegi karin la soco oo duulimaadku aan soconaynin gorgoradii markay dhaqaaqi waayeen ba albaabka haddana fur maxaa aragtaa cirka sidii un weeye maalinkaan dhulka joognay iyo hadda isku si unba hoosna fiiri waxaan arka maba jiro buui waxaan daruur ahayn kadib wuxuu yidhi soo leexi hilibka hilbihii ushi dheerayd meel laga leexi le qabo waa la leexiyey hilibka hoos bu aaday maxay sameeyeen marka gorgorkiina hoos bay aadeen dhulkay keeneen say u soo ordahayeen hilibka abta qabta idin soo dha soo dhacay soo maaha qabtay leeyihin mid walba kale oga hormar yay dhulka yimaadeen riwaayadka qaarkood waxay ku darahayaan gorgarkii xiinkiisi ila gorgor hoos kor ka yimidoo duulahay waa aragtin waxaad moodaysaa wax la halgaaday xiinkiisuna kanooni unka dhagaha ku dilaacay markuu kacahayo shimbiraha qabsanhaya iyo sagaaradii markaa aragteen raggiina miyii kusoo koray baa garanaya shan boqoloo gorgoroo marka kacday dhawaqi ka baxaayay soo duulays iyo iyo jugti dhulka ay ku dhaceen nimruud iyo kii la socday iyo sanduuqi weynaa yay buuruhu waxay moodeynayaan adduunkii wixii kale makhluuqaadkii in adduunka la rogaayo wain kaana makrhum litazuula minhu اljibaal saasaa looga jeedaa wadada qaarkood leh qisadu waa maxay qisadaa way qisada uu sheekhu kuu tilmaamayo u khulaaseeyey walacalla inuusan daarimi bisanad uusan ku helin mutasila marka maadaama ay mashhuur tahay ahli الnaqli wasiyar ku gasaday taasuu tilmaamaya nin kibri buu ahaa bacdi rogood waxay ku darahayaan markii uu fogaado u yidhi gaalkii la socda uu yidhi meeshan cirka waa sidiisii baallina waa daleen mana duulahay maxaan sameeyey wuxuu ihi inoo soo bixi fallaadhihii aan wadaniyo alaabtii weerar baan qaadayna cirkaan weerar ku qaadayna fallaadhi bay sii daayeen waa la ganay fallaadhiga waxaa loo soo celiyey dhiig leh markaasuu yidhi adduunna horaan baan ka adkaaday cirkana maantaan soo afxidhay bani celi hilibka ii foorari marka ninkaa shaydaanka ee mujrimka warkiisii ayuu sheekhu khulaasaynaya oo kuu tilmaamaya aimada sheegay baqawi waa ka mid a ah fi tafsiiri ayaddaas ibraahim markuu markuu sharxayo tafsirhayo marka nin kibre warkii un weeye almuhim ah, wuxuu sheekhu ka rabaa abuna ibraahim abutawxiid iyo nabillaahi muusa iyo muxamed calayhi الsalaaةu wasalaam kullu rasuulin iyo nebi walbo ilah nooga qiseeyey qisadan hawshana ka hadlay ilaahay culuwiisa way ka hadli jireen ummaddana way bari jireen nin dafire iyo nin raacaba wakadalika kaana muxamadu salى اllahu alيه wasalam yadcuu ilayhi annaasa ilaahay subxaanaه wa tacaala buu dadka ugu yeedhi jiray ama yadcuu ilayhi ay ilaa culuw اllaahi wa anahu fowqa الsamaa annaasu ugu yeedhi jiray wayamtaxinu waa ku imtixaani jiray bihi saraynta ilaahay iyo culuwigiisa iimaanahum iimaankooda ku tijaabin jiray wayamtaxinu bihi iimaanahum bimacrifat اllahi caza wajal ayb iimaanuhum rumayntay rumeeyeen bimacrifat illaahi ilaahay aqoontiisii iyo garashadii rabbi garteen buu xataa ku tijaabin jiray sheegashaday sheeganayaan ima dhaba mise waa dheelleel xadaثna msلم ibrahim الأsdiy xadaثna aban wahw bnu يزيid alcaطaaru can yaحya bn kaثيir الطائي عن هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار عن معاوية بن الحكم السلمي رضي الله تعالى عنه قال كانت لي جارية ترعى لي غنما كانت لي جارية gabadh baan lahaa yar oo addoon adhiga raacda wey tarcى غanama lii ai iyo xayn aan leeyahay raacda fii qibali uxudin uxud xaggeeda buurta uxud xaggeeda inay ku raaci jirta haddii ila magaalo ari lagu iyo waljawaaniya meesha jawaaniya la yidhahdo waa meel idna uxud u dhow meel uxud u dhow idna jawaaniya وiنii anaguna iطaلactu yowma maalin baan beeaaqay kor baxay iطalacatan qoraansi xoolo meel u daaqahayaan meel u joogaan markuu magaalada cabaar joogaba uu ka war doonaa xoolihii buu soo fiiriyaa korjoogu u noqda fawajadtu waxaan helay di'ban yey dahaba kala tegay gabadhi ama hanamkii shaata neefka bishaatin neef adhi ka qaatay dhurwaayo adhi baa la kala karaya yey wa innii aniguna wuxuu rajulun baan ahay min bani aadama neeb allow cudur daaranaya saxaabigu bini aadam baan aho bashar baan ahay aasafu waan cadhoodaa kamaa yasafuun say u cadhoodaan oo kale walbahaara wadadaa ku fasir laakiin qadabkaa ka fiican in lagu fasiro falamaa aasafuuna intaqamna minhum oo kale un wey fasakaktuhaa waan dharbaaxay buu sakatan dharbaaxan idi iska qabo facadama dalika calaya الnabiyu salى اllahu alayh wali wasalam nabi maxamed baa arrintaa igu weyneeyey waana wax weyn miskiintii yarta ahayd ee adhiga kuula joogtay ee neef malagii gale dhurwaa ka qaatay miyaad u gacan qaatay adoo nin weyna ah. ma neef adhi oo wad lahaao berriba iska baktin karaa gabadha ku dish nabigaa marka sanka geliyey wadaadkii macaawiyaha ayb hawshabaa ku cuslaatay saxaabigi wayna culus tahay hadde faqultu waxaa nabi allow afalaa uctiquha maaban xoreeyo nabi allow dabaa halkaa dembigii weynaaday kafaara guud ahaan maaban xoreeyo gabadhi faqaa nab ui udcuha iigu yeedh faqaala laha nebiyu sal ly slam nabig wuxuu ihi ayn allah inay mu'mino ila ajir badan baa laga helaa gabadha mu'minada la xoreeyey iyo mu'minkee u yeedh ayn allah ilaahay xaggee jira